wanaagsan saaxiibyaal dalkiin meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalatan muqdisho markale wacana wanaagsan saaxiib yaal waa barqa arbaca taarikhdan waxay ku beegan tahay toddobiyolabaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadku waa qodobada ogaal haddii la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya walaac xoogan oo laga muujiyey kabixitaanka ciidamada midowda afrika ee admis ay ka baxayaan soomaaliya dunida oo dhan maanta waxaa laga xusayaa maalinta uu dhashay nebigeena maxamed nabadgelyo naxariisii korkiisa ahatee culimo arrimahaasi ka hadlaysa ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa qodobada kalood barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka ah in ka badan boqol qof oo ku dhintay dab ka kacay xaflad aroos magaalo ku taalla waqooyiga dalka ciraaq iyo dhimashada qarax ka dhacay keyd sidaalow ku yaalla gobolka nagorno karabakh oo saacadihii lasoo dhaafay sii korodhay qodobadaas iyo dabcan wixii war nagu soo kordho ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka sidoo kale qayb waxaa ka ah xubnihii joogtadaha ah ee barnaamijka kaga barateen ee u diyaar garooba saaxiib yaal dhegeysiga barnaamijkeena ogaal ahaw gudarbanbay hurgaan awgeedaw gudihinbay daayacan dawarsiyo tugmashay tagooratay madadba adoqone dadeedahaw gudarbanbay hurgaan awgeedaw gudihinbay daayacan darbamenuruda awgeedaw gudiimeydayada dawartiyo duwashay ka dooratay madadbal aduboone matataanadaw dababaa ka saaran mataqaanadowgo daboolbaa ka saarani markay dalad tiraabay markay dalad tiraabay ilmadada isaay durusta tacliintal dareerbay dacalmata durustal laqadanbay sahashata jahilnimay sida ku dayntahay sida ku dayntahay madadba adoqoonay adoqoonay dadkaabe waayahay saaxiibayaal heeskaasi waxa uu daafur ahaa barnaamijka ogaal raadiano <clears throat> furabal waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis war raadiyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane eh. lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee toddobo <coughs> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyuu u yahay k e waayahay saaxiibyaal mar kale wacan wanaagsan hadaan ku bilowno barnaamijka ogaal aan ku bilownay maanta taariikhda hijiriyadu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol halka taariikhda miilaadiguna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba sanadku markuu ahaa shan boqol iyo bishii rabiicul awal labaiyo tobankeedii waxaa dunida kusoo biiray nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa aatee dunida oo dhan maanta oo kale markii nabi maxamed uu dhashay ayay ku beegan tahay bisha mawliid labaiyo tobankeeda ay soomaalidu u taqaan ayaa maanta oo kalena dhammaan dunida oo dhan looga dabaaldegaa dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa haatee xaflada nabiga nabiga ah lagu weyneynayo ayaa dunidao dhan ka soconaya inta badanna ah goobaha waxbarashada iyo shaqada ayaa dowladaha qaar ay fasaxaan si ay u weyneeyaan dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa haatee magaalooyinka soomaalida oo ay muqdisho ka mid tahay maanta xaflado nabiga lagu weyneynayo dhalashadiisa ayaa lagu dhigayaa haddaba dhalashada nabigeena maxamed sala allahu calehi wasalam iyo taariikha la xiriiraha arrimahaas waxaan wax ka weydiinay sheekh cabdilxafiid macali nuur oo ka mid a ah culimada soomaaliyeed isagoo u waramay raadiyaha kulmihi ayaa waxau yidhi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalibiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله طيبين وطاهرين أجمعين وبعد وأن دوهي راديو كلميو خير بان الله يدنسيو إن شاء الله تعالى halkan waxaan jecelnahay inaan ka guda galno nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa oo gaaban nabigeena sooban caleyhi salaatu wasalaam sida laogaya wuxuu ku dhashay magaalada la yidhaahdo maka almukarama waxauna dhashay sanadkii la dhigi jiray caamulfiil sanadkii maroodiga nabiga sooban caleyhi salaatu wasalaam magaaladaasi ay ku barbaaray iyadoo nimankii uu la noolay ee reer quraysh ay u baxsheen maxamedul amiin ammaanada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo sida nebigu u akhlaaq fiican yahay daraaddeed kadib nabigeena suuban caleyhi salaatu wasalaam markii uu gaaray afartan sano waxaa laga dhigay rasuul ayaa laga dhigay suubanaha caleyhi salaatu wasalaam waxaana ku bilaabatay diintii islaamka soo degisteeda isagoo jooga meesha la yidhaahdo godka la yidhaahdo qaaru xiraa ayaa malakul jibriil u yimid diintii ayuu nebiga kusoo dejiyey sala allahu caleyhi wasalam halkaasoo nebigu wuxuu ka bilaabay risaaladii iyo faafintii diinta islaamka nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam wuxuu kala kulmay nashrinta diinta dhib aada u fara badan ilaahay ayaana subxaanahu watacaala la garab galay iyo kaalmo nebigu uu ka helay sabarkiisii iyo dulqaadkiisii iyo akhlaaqdii fiicneed ee nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku abuuray nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam tuhdigii iyo dhibaatadii uu ka maray diinta waxaa kamid ahayd inuu nebigu maalin kasta iyo habeen kasta oo ummadiisii dhihi jiray daba waxaad dhahdeen laa ilaaha ila allah oo macnaheedu uu yahay alla maahane allaha xaqaa maahane alla kaloo xaq lagu caabudaaha ma jiro ee nebiga ay dhihi jireen ugu jawaabi jireen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haada la shay-un cujaab maxamedna ilaahayaashii dhammaayo wuxuu ka soo qaaday hal ilaaha keliya waa wax lala yaabo sidaasay dhihi jireen nabiga suuban alayhi salaatu wasalaam oo uu dul qaata nebigu nebigu dhibkii kale oo maray waxaa ka mid ahaa magaalada la yidhaahdo maka almukarama markii nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaan oo diinta ka waday ayuu wuxuu maagay wuxuu damcay inuu aado meesha la yidhaahdo daaif daaif markii uu aadayna markaas wuxuu ka raba nebigu inuu usoo yeeyo nimankaas daaif degan oo reer banu saqiif la dhihi jiray ee ayakana baldiinta ugu soo yeero hase ahaatee nabiga sooban caleyhi salaatu wasalaam eh, nimankii reer saqiif sooma aysan dhaweynin waxay sameeyeen inay nebiga ku diraan caruurtii adoomankii iyo dadkii dabaalada ah inay ku diraan kabacdina nabiga ay turiyeeyaan nabiga la dhibaateeyo nebiga suuban caleyhi salaatu wasalaam markii uu dhibkaas la kulmay wuu soo tegay meel dhex u iska fadhiistay ilaahayoona barya subxaana wa tacaala ducadiisi waxaa kamid ah inuu nabigu yihi ilaahayo waad ii jeedaa xeelad malihi awoodna malihi dacwadeena halkaasan ka mara nebiga marka waxaa loo soo diray malakul jibriil oo uula socdo malaga la yidhaahdo malakul jibaal waxaa la yidhi malakul jibaal amarka nabi maxamed ou siiyo ha qaato malakul jibriil iyo malakul jibaal markay nebigu u yimaadeen oo ay la sheekaysteenna malakul jibriil wuxuu yidhi maxamedow waxaa ila socda malakul jibaal amarkii aada siidaana maanta ou raba inuu fuliyo kabacdii nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi waxaad naga codsataa inaan labada buurood oo maka almukarama eh, u dhexayda inaan isku daboolno oo dadka joogo dhan ku daboolno hase ahaatee nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam dulqaadkiisa iyo sabarkiisii wuxuu yidhi dadkayga la halaagi maayo ilaahayna waxaan ka ratayahaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ou dhabarkooda kasoo bixiyo dad ilaahayna wa watacaala nabiga wuu ka aqbalay oo nimankii nabiga dhigi jiray sala allahu caleyh wasalam walaadoodii ayaa waxay noqdeen owlaad ahludiin ah ilaa yoomina haada nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam diinta nashriteeda wuxuu nabigu ka soo maray sida hore usoo sheegnaba dhib fara badan ilaahay wa watacaala marka nabiga wuxuu ugu barwaaqeeyey asagana suubanaha sala alayhi caleyh wasalam in oo wax allaale wixii taakula ah ilaahay subxaanahu wa watacaala uu soo marsiiyo khalqigiisa kow isagoo nebigu suuban caleyhi salaatu wasalaam diintii intii oo faafinayay dadkii u kaalmeeyay nebiga waxaa kamid ahaa xaaskiisii khadiija binti khuwaylad waxaa kaloo kamid ahay adeerkiis abu daalib waxay ahaayeen labada qofood oo garab istaagta soobanaha calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo kamid ahay abubakar u sidiiq oo nin odayahoo mashhuur ahay oo la yaqaano ganacsadan ahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qadar inuu garabka nabiga noqdo sala allahu caleyhi wasalam ilaa ka bacdi saxaabadii ay soo raacaan oo saxaabadii soo bataan ayaan ka bacdi markuu muddo nebigu suuban saddex iyo toban sana markatuu mukarama diinta ummada ugu ka kabacdi nebigii iyo saxaabadii waxay u wareegeen magaalada la yidhaahdo madiina almunawara halkaasoo ahayd macqil alislaam islaamka dhufiiskiisii noqotay sanadkaas ayuu nebigu haajiray sanadkii saddex iyo tobnaad bicsada markii laga soo bilaabo saddex toban sano kadib ayuu nabiga makatul mukarama ka tegay una haajiray haajira madiinatulmunawara nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam madiinatulmunawara ayuu intaas uu joogay kabacdina nabigu wuxuu ku dhintay magaalada la yidhaahdo madiinatulmunawara isagoo suubano caleyhi salaatu wasalaam diintii dhamaystiray oo ilaahay subxaana watacaala uu kusoo dejiyey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam wuxuu galay intaas oo diinta faafinayay markii oo madiino yimid kadib khazawaad fara badan ayuu nebigu galay kulligoodana nebigu dagaalo soo galayo dhan weerar nebigu ma uusan ahayn caleyhi salaatu wasalaam ee wuxuu ahaa difaac kulligood oo dhan hadii la fiirsho si dhab aha loo fiirsho nebigu difaacun cani nafsi kuwa sugna kulligood oo dhan soobaraha caleyhi salaatu wasalaam dagaaladaas oo gala waxaa kamid ahay qaswadii qaswatulbadar waxaa kamid ahayd qaswatuluxud waxaa kamid ahayd qaswatulkhandaq qaswatu bani nadiir qasabad fara badan ayuu nabigu gala caleyhi salaatu wasalaam intaas oo dhanna ilaahay wuxuu siiye subxaana wa tacaala nasri guul ayuu nabiga siiyey alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtayba nabiga suuban alayhi salaatu wasalaam bishaan oo kale markii la gaaro dadka muslimiinta meel kasta ay ku sugan yihiin oo iimaankoodu ou dhammayska tiran yahay dadka go-aansada in ay muujiyaan maxabada jacaylka ay nebiga u qabaan caleyhi salaatu wasalaam qof kastoo qalbigiisa ay ku jirto bishaas mawliid waxay u isticmaalaan bil farxadeed inay farxaddii iyo maxabadii ay qabeen banaanka keenaan wax dhiba malahan macnaheedu maahan inay ciid tahay annaka ciidee ciidaheena shareecada islaamka ayaa loo tigeeyday waa ciid ulfidri iyo ciid ul adxaa usbuucuna ciid uu leeyahay waa maalinta jumcada ah ciid kale maahan maalintan nabiga suuban caleyhi salaatu wasalaam xuska la xusahuna cibaado maahan soon maahan salaad maahan xaj maahan wax kale maahan ee waxa ay tahay oo keli ah qof kastana la rabaa inuu fiirsho waa qof dadkii nabiga jeclaay calayhi salaatu wasalaam maxabadii qalbigooda ku jirtay ay muujiyeen banaanka kaliya ay keeneen waayahay dhegeystayaal wuxuu ahaa sheekh cabdulxafiid waxaana uu inooga warbixinayay ama uu dib ugu noqonayay siirada ama taariikhda nabigeena maxamed nabadgelyo in korkiisa ahaatee iyadoo maanta ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha rabiiculawal ama labaiyo tobanka mowlid kuna beegan maalintii uu dhashay nebi maxamed nabadgelyo naxariisii korkiisa ahaatee oo dunida oo dhan laga xusayo weli isla arrintaas ayaan ku guda jirnaay haddaba maxaa looga baahan yahay ummadda muslimiinta ah sidee ay u xusayaan dhalashada nabiga suaalahaas iyo su-aalo la xiriiraba waxaan weydiinay macalin bashiir macalin axmed oo culimada soomaaliyeed ka ah isna waxa uu yidhi eh, dacwadiisii haddaan u laabanno afartan nabi maxamed nabigeena uu gaaray caleyhi wasalaam ayaa dacwadda loo soo dhiibay oo layidhi dacwadan maaragtay fasdac bimaa tu'maru wa acrid can ilmushrikiina aayadaas kusoo degtay waxaa lagu farayo maaragtay ii sheeg banaanka keen oo maaragtay soo banaan bixi arintaasu dacwo bilaabay dacwadu waxay kusoo bilaabatay makfiyo iyo qarsoodi mm. mar dambe ayaa maaragtay ii sheeg uu maarata nabigeena la jahray mm. uu maarata si cad ayuu dacwadii uu banaanka u keenay marka maanta oo kale waa maalin weyn oo muslimiinta dhexdooda ku weyn maaragtay waana labiiyo tobanka rabiicul awal maaragtay ii sheeg maalin aada u weyn weeye marka insha allahu tacaala in loo dabaal oo nabigeena la xuso oo maaragtay ii suufiya suufiye xataa keliya maahana qof walbao muslim ah inuu xusaa la rabaa suufiye keliya gooni kuma aha qof walba muslim ah oo muslimnimo sheegta iimaan leh inuu maantao kale weyneeye weyneeyo ayaa maaragtay la doonayaa saasaana waa maaragtay waajib nagu ah qof kastana waajib ku ah ilahay qur-aankiisa maarad ku leeyahay qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun dan raxmadu ku dhe fadliga ilaahay iyo raxmadiisa mu'miniinta iyo muslimiinta ha ku farxaan waxay kulminayaan oo maal oo adduunyo ah ayadaasaa ka khayr badan marka insha allahu tacaala waa maalin weyn intaasaan kalaya baarka loo fiigo waayahay markaan fiirino magaalooyinka soomaalida oo ay muqdisho kamid tahay maanta bal sidee loo xusayaa haddaad dul istaag magaalooyinka si fiican ayaa looga xusayaa eh, maaragtay si isku mid ah oo midaysan oo isku qalbi ah oo isku niyad ah ayaa maantaoo kale laga xusayaa maanta keliyana maahana bishoo dhan ayaa meel walba laga bisha markay dhalato ilaa habeenkii soddon ay tahay unbaa meel walbo xuska uu ka socdaa haba usii weynaato maantaoo kale oo labayo tobankii rabiicul awal ku beegan si isku mid ahaa gobol hadday tahay magaalooyin haday tahay baadiye haday tahay beled hadday tahay dunida caalamka islaamka meel walbo si eh, isku mid ah oo isku mar dadku ay isku niyad yihiin ayaa looga xusayaa maanta oo kale waayahay marka maxaa looga baahan yahay eh, ummadda muslimiinta ah maanta kale qaab nuucee ayaa loo baahan yahay inay la yimaadaan oo ay nabiga u weynayaan waxaa looga baahan yahay muslimiinta in maaragtay ay u weyneeyeen nebiga sidii shareecada islaamka ay maaragtay amartay oo ay fartay in maanta oo kale masaakiinta loo naxariisto in maantaoo kale fadliga nebiga la badiyo qof walba intuu ka akri karo boqolaal kumanaan intuu ka akri karo oo ka akriyo maarata muslimiinta ay ay maarata midoobaan ay xuskaas nabiga ay ku midoobaan oo waxba aysan iska sheeg sheegin oo nabiga xuskiisa maantao kale aan waxba laga sheegin ninaa wiil hadduu u dhasho u dabaaldego oo sanad guga u dhigta marka nebi maxamedne asagaaba ka owleysanba marka muslimiinta waxaa looga baahan yahay maantao kale inay midoobaan oo jacaylka nabigeena maxamed sala allahu caleyhi wasalam ay ku midoobaan ayaa maantao kale looga baahan yahay baaraka allahu fikum waxaan ku dhiirigelinaya qof walbaba qof walbaba oo muslim ah guri ha joogo masaajid ha joogo madraso qur-aan ha joogo iskuol ha joogo jaamacad ha joogo waxaan ku dhiirigeli lahaa qof walbaba inuu wixii uu ku xusi karo oo nabiga ku xuso xabad digaaga digaaga u yara digaag hadduu maaragtay samayn karo ama uu maqali karo inuu qalo oo nabiga ku tacdiimiyo waaya dhegeystayaal halkaasi macalin bashiir macalin axmed ayuu ahaa waxaana wax ka weydiinaynay xusitaanka ama dabaaldega maalintii urashay nebi maxamed naadgeyn xariis korkiisa haatee ku beegan labay tobanka rabiicul awal ama labay tobanka mawliid weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana ah, dowladda mareykanku waxay shaaca ka qaaday inay taageerayso qorshaha dowladda soomaaliya ee ku aadan in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dowladda soomaaliya waxay horgeysay codsi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku saxiixnaa taasi oo la codsaday in muddo saddex bilood ama sagaashan cisho ah dib loo dhigo ciidamo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee admis kuwaas oo la rajeynayay in bilaha soo aadan dalka ay iskaga baxaan arintan waxaa dowladda mareykanku uu ku taageeray dowladda soomaaliya isagoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay sheegay in loo baahan yahay in codsiga dowladda soomaaliya la meel mariyo si dib loogu dhigo ciidamada howlgalka midooda afrika admis haddaba waxaa jirtay walaa xoogan oo laga qabay bixitaanka ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis maxaay kusoo kordhin kartaa ammaanka dalka su-aalahaas iyo su-aalo kale waxaan wax ka weydiinay cabdicasiis xildhibaan oo ah hafayeenkii hore ee wasaaradda amniga xukuumadda dalka Eh, bismillahi raxmaan iraxiim eh, marka hore waa idin salaamaya madaxda iyo horwadanada idaacadda reediyo kulmiya ee magaalada sida aad ka warqabtaan soomaaliyadii labadii kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii laba kun koob iyo tobankii ee dareemyo dariiqyo kamida magaalada muqdisho iyo xarumaha dowladda laga hortaagnaa kooxda argagixisada shabaab soomaaliyada maanta ee madaxweynaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud ma joogto muddo habdan intii la filayay inay soomaaliya joogaan ciidamada shisheeyaha ah ee gurmudka ugu yimid qaarkoodna naftooda ay ku waayeen qaarna xubno jirkooda ka tirsan ay ku waayeen waa laga soo gudbay maanta waxaa timid ayaan ciidamada soomaaliya ay ku filan yihiin howlgallada iyo halganka looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah tira ahaan waxaa jirtay tirada ciidamada amisom ee ka jooga soomaaliya tiradoodu inay sideed iyo toban kun ilaa dhowr iyo labaatan kun ay ahaayeen intaan uga aniga waa laga maarmayaa shacbiga soomaaliyeed ciidankooda iyo dowladoodu waa qaadi karaan mas-uuliyadda xagga amniga ah maanta waxaad og tahay sanad iyo bar ka hor ku dhawaad laba sano ka hor magaalada muqdisho gudaheeda ayaa laga celcelinayay al-shabaab kooxdii tan ku horeysay waxay rajo ka qabeen sidii talibaan maalin ay ka talin doonaan soomaaliya guud ahaan maanta waxaad ka warqabtaa inka badan toddoba boqol oo kilomitr in magaalada muqdisho waqooyigeeda u dagaal ka xarumihii laga soo abaabul jiray mashiidada maanta ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa xoreynta deegaanka kula dagaalamayaan wax baahi ah oo shacbiga soomaaliyeed iyo dowladoodu ay u qabaan joogitaanka ciidamo shisheeye soomaaliya ma jiraan la taliyaha amniga ee madaxweynaha soomaaliya wuxuu codsi warqad uu diray uu ka codsaday in saddex bilood dib loo dhigo iyadoo arintaasi dowladda ay walaac ka muujisay marka haddiiba dowladdii ay leedahay muddo saddex bilood dib loo dhiga bixitaanka amison soo ma jiri karta in uu jiro walaaca dhanka amniga su-aashaas iyada ah isagaa wax ninka sameeyey ee ah la taliyaha dhinaca al-shabaab dhul badan ayaa laga qabsaday tan iyo markuu xafiiska yimid madaxweynaha iyadoo la ogyahay in ay weerar geysteen oo markaasi een deegaanadii laga saaray ay weerar ka geysteen dowladda maxaa u habboon oo markaasi deegaanadii laga saaray al-shabaab oo loogu baahan yahay inay wax ka qabato waxaa jira dhul badan oo furan oo ku yaala bartamaha iyo bariga gobolka galguduud ee dalka soomaaliya gaar ahaan maamul kana tirsan maamulka galmudug dowrkaas oo ay ka talinayeen argagixisada muddo aada iyo aada u dheer maanta waxaa kula dagaalamaya xarumihii iyo budadkii shan iyo toban sannadood toddobiyo toban sannadood ka ay salka dhigteen kooxahaasi ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa xoreynka deegaanka weeraradu waa dhacayaan mar haddii dagaal la galo khayr iyo shak labadaba waa leeyihiin waxaad ka warqabtaan kooxaha argagixisada ah ee isis iyo isil ee ka dagaalami jiray dalalka ciraaq iyo syria markii ay shacbigoodu qoryaha qaateen waa laga adkaaday qarax qof doortay inuu dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal saaxiibyaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhaayay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo lul maxamuud aadan markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waa tahay cabdulaahi oo baraha bulshada saacadii lasoo dhaafay waxaa aad u qabsaday u diyaargarowga xuska maalinta ku beegan labayo rabiicul awal oo ah maalintii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee magaalada muqdisho meelo badan oo kamid a maantay aada ayaa looga xusayaa dhalashada nebiga iyadoo bishan mawliidka aad loo weyneeyay dhalashada nebiga oo ku beegan maanta gaar ahaan maalintii uu dhashay meelo badan oo magaalada muqdisho kamid a ayaa maanta waxaa lagu wadaa in maaragtay eh, neefaf aad u fara badan lagu qalo isla markaasna mhm. lagu bixiyo taasoo lagu weyneynayo xuska maalinta labaiyo tobanka rabiicul awal oo ah maalintii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa haatee aada iyo aada luuley dunida kalena wadamada mm. islaamka sidaanoo kale ayay iyaguna dhankooda dabaaldega uga wadaan sanad walba marka labiyo tobanka rabiicul awal la gaarana mm, sidaanoo kale ayaa xafladahanoo kale loo dhigaa tan ayaa waxay tahay cabdulaahiyow in maaragta aad ay ugu kala qaybsan yihiin bulshada islaamka ee ku nool guud ahaan dunida mm. in la xuso dhalashada nebiga mm-hmm. aad ayaa maaragta layskaaga soo horjeedaa mm-hmm. dadka soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda islaamka waa masaladii diiniya mm-hmm. oo aada laiskugu khilaafsan yahay saasay tahayna dad badan ayaa maaragtay diyaar waa inay maanta xusaan mm-hmm. dalka etoobiya mm-hmm. ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa isna wuxuu sheegay saacadii lasoo dhaafay in xuska labayo rabiicul awal darteed dalka etoobiya laga ridi doono sagaal madfac kaas uu sheegay inay ugu dabaaldegayaan dhalashada nebiga hadalhayntii waa naga intaas markaana dhanka qormooyinka Waa tahluule qormada ugu horreysa dhankaygana. qoy sabool ahaa ayuu aabahood tala waalid siiyey. Wuxuuna ku yidhi aabo raashinka kan ugu macaan cuna, dharkana kan ugu qaalisan xirta, guryahana kuwa ugu qaalisan dega. Wiil ka mid ah carruurtiisii oo yaaban baa ku yidhi aabo waad og tahay oo reerku waa saboole sidee u cunnaa raashinka kan ugu wanaagsan oo u xirannaa dharka kan ugu wanaagsan oo u degi karnaa guriga ugu qaalisan. Odayga oo ahaa nin xikmad badan ayaa carruurtiisii ugu jawaab celiyey aabbe markaad aad u gaajooto uun wax cun raashinku kan ugu wanaagsan ayuu kuu noqonayaa markaas aabbihii ayaa haddana mar kale yidhi yeelo akhlaaq iyo dabci wanaagsan waayo dabciga dabciga wanaagsani waa dhar wanaagsan oo aadamuhu ku xaragoodo aabbihii ayaa mar kale sii watay hadalkiisa oo yidhi ku dadaal aadamaha inaad wanaajiso una ixsaan fasho waxaad degi doontaa quluubtooda qalbiga aadamaha oo aad degtana waa aqalka ugu wanaagsan ee dunida aad ku yeelan lahayd qormada waxaa ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdirashiid waa yahay qormada ugu dambeyso dhankeega haddii aan soo qabto waxaa ciwaan looga dhigay khiyaanada dumarka nin baa hadda ka waxa uu go'aansaday inuu wax ka ogaado dhagarta dumarka si uu arrintaas u ogaado waxa uu galay safar dheer markii uu muddo socday ayuu waxa uu wadada ku arkay maamo da ah oo ceel dul taagan waxauna waa uu ku leexday ceelkii ayuuna biyo ka cabay kadibna maamadii ayuu weydiiyey maamo waxaad ii sheegtaa sir naageed iyo dhagar dumar ayaan maqlay ee wax ma iiga sheegi kartaa maamadii iyadoon u jawaabin waxay bilowday inay wadaantii ceelka biyihii ku jiray ee isku bilbisho waxayna qoysay dhammaan dharkeedii kadibna waa ay qaylisay ninkii oo aad ula yaaban waxay islaantan samaynayso ayaa waxa uu arkay shan nin oo orod ku soo gaartay goobtii ay joogeen kuwaasi oo ay dhashay maamada markii ay wiilashii aragtay ayaa maamadii waxa ay ku tiri wiilashaydiiyo ceelkan ayaan ku dhacay balse nasiib wanaag waxa iga soo badbaadiyey ninkan wiilashii ayaa bilaabay in ninkii ay uga mahad celiyaan badbaadintii hooyadood intaa kadib islaantii ayaa ninkii u soo jeesatay waxa ayna ku tiri ka waran haddii aan wiilasheeda ku dhihi lahaa ninkan ayaa ceelka igu tuuri rabay dabcan naftaada ayaad ku weyn lahayd halkan dhagarta dumarkana waa sidaan oo kale hal eray oo afkeeda kasoo baxay ayay kugu dili kartaa ama kugu badbaadin kartaa ninkii ayaana isagoo qanacsan goobtii ka tegay guud ahaana qormadaan ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada cabdulaahi iyo luul ayaa idila socodsiinayay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo waayaha dhegeystayaal waxaad degeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad maqleysaan ogaal markana wararka dunida inteeda kale soomaalida ka baxsan ayaan aadaynaa ugu yaraan boqol qof ayaa ku dhintay boqol iyo konton kalena oo ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay goob lagu qabanayay xaflad aroos oo ku taala waqooyiga dalka ciraaq sida ay sheegeen warbaahinta dowladda dalkaasi ciraaq boqolaal dad ah ayaa ku damaashaadayay howlka weyn ee lagu magacaabo alhamdiyaana oo ka tirsan gobolka nagaveha ee waqooyiga dalka ciraaq kadib markii dab uu qabsaday goobta lagu damaashaadayay xafladda aroosku ay ka socotay ilaa hadda ma cadda sababay dabka kacay balse waxa ay wararku qaar ay sheegeen in rash la riday oo loogu dabaaldegaya xafladda arooska uu sababay in dab uu dhaliyo arooska iyo aroosadda ayaa waxa ay yihiin kuwo dhaawac daran uu soo wajahay waxaana la siixiyey cisbitaal ku yaala gudaha magaalo ka tirsan dalka ciraaq warar hordhac ah oo ay baahisay dowladda ciraaq waxay sheegayaan inay dhinteen dadka in ka badan boqol qof iyadoo weli tirada dhimashadu ay sii kordhayso waxaana la daadgureynayaa dad dhaawacyo ah oo guryaha qaar oo soo dumay kadib markii dabku uu sii laba kacleeyey halkaasi laga soo badbaadiyey ciidamada gurmadka iyo kuwa dabdamiska ayaa la arkayay muuqaal laga soo duubay oo isku dayay dabka inay ka hortagaan waxaa la iyo holaca dabka oo sii qabsanaya aagga hoolka dabku waxa uu sababay in uu kusii baaho qeybo hor leh oo dhismayaal ah khasaaruhu uu badan yahay khasaare nafeed iyo kuwa hantiyeed ayaa jira ayuu yidhi duqa magaalada masiibadan ama dabkan uu ka kacay oo warbaahinta la hadlay qolada dabdamiska waxay weli isku dayaan xeelad kasta ama awood kasta oo ay dabkan ku xakameyn karaan welina waxaan ku jirnaa dadaal xoogan dib ayaan kasoo sheegi doonaa khasaaraha hantiyadeed iyo khasaaraha nafeed ee dabka u dhaliyay ayuu yiri mas-uulka u hadlay warbaahinta ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa dhinaciisa waxauu sheegay in saraakiisha ay abaabulayaan oo isku dayayaan imika in ay si xeeladle dabkan ay kaga hortagaan waxaana uu sheegay in arrintan ay ahayd in laga sii gaashaanto wasaaradda difaaca ama wasaaradda arrimaha gudahuna isla sidaas oo kale waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in la helo qalab dabkan lagu damiyo wasaaradda difaaca dalka ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya taliyihii ciidamada badda Blacksea ama badda Madow oo maalintii shalay ay sheegtay dowladda Ukraine in duqeyn gantaalo loo adeegsaday lagu dilay ma cadda goorta la duubay muuqaalkan balse waxaa la arkay victor Zoukrov oo ah admiraalka taliyaha ciidamada badda Madow ee Ruushka oo shalay ay sheegatay in Ukraine ay dishay waxaana la arkayay isagoo oo fadhiya goobta xafladda shirka jaraa'id lagu qabanayay warar la baahiyey oo inta badan ah, warbaahinada dowladaha reer galbeedka iyo dowladda ukrain ba ay baahiyeen ayaa shalay qabsaday dhammaan wakaaladaha wararka waxaana ay sheegayeen in taryihii badda ama ciidamada badda madow admiral zaglof lagu dilay weerar gantaalo ah oo diyaaradaha noocaan duuliyaha lahayn ay la haleeleen ciidamada ukrain ciidamada gaarka ah ee ukrain waxay sheegeen isniintii in admiraal zalof iyo sidoo kale soddon iyo saddex kale saraakiil ah ay dileen laakiin waxay u muuqataa in imika uu soo muuqanayo ama muuqaal ninka la sheegay in la diray oo kasoo muuqday balse lama cadeyn karo in muuqaalkan mid horey loosii duubay uu yahay iyo in uu yahay mid imika ah, dhowba la duubay dhimashada qarax iyo dab xoogan oo ka kacay keet shidaal oo ku yaala gobolka nagorno karabakh ayaa korortay waxayna gaartay lixdan iyo sideed qof maalintii shalay ay ahayd markii qarax xoogan uu ka dhacay goob shidaal oo ku taala gobolka nagorno karabakh boqol iyo shan qof oo kale ayaa la la-yahay dhaawacyadu waxay ka badan yihiin saddex boqol oo qof sida warbaahinta laga soo xigtay qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay iyadoo kumanaan qof ay ku sugan yihiin eh, goob laga adeegto oo sidoo kalena shidaalka lagu keydiyo dhinaca kale waxaa barakacay kumanaan qof oo u tallaabay xadka armeniya iyagoo ka tallaabay gobolka nagorno karabakh cabsi ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee khasan ee dowladaha azerbaijan iyo armeniya oo ku diriraya gobolkaasi nagorno karabakh dowladda masar waxay qaban qabanqaabineysaa codbixinta ama doorashada tobanka ilaa iyo labaiyo tobanka december ee dabeeqada sanadkan laba kun saddex iyo labaatan la filayo inay ka dhacdo gudaha dalkaasi masar waliid xasan xamsa oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka dalka masar ayaa waxa uu sheegay in qofka ku guuleysta doorashada lagu dhawaaqi doono marka la gaaro sideed iyo tobanka bisha december ka horna doorashadu ay dhici doonto natiijooyinka kama dambeysta ee doorashada madaxweynaha waxaan ku dhawaaqi doonaa eh, dabeeqada bishaas oo aan soo saari doono wareega ugu dambeeya ee rasmiga ah marka la gaaro lix iyo tobanka janaayo sidaas darteed dhammaan agabkii kasta oo aan ku diyaargaroobi lahayn ayaan hadda sameynay ayuu yidhi inkastoo aan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin mashraxnimadiisa haddana madaxweyne cabdulfataax al-siisi ayaa si weyn loo filayaa inuu ku guuleysan karo doorashadan mar kale masar waxaa soo wajahay tan iyo intii alfataax al-siisi cabdulfataax al-siisi uu joogay dhaqaale xumo waxaana dhaliil xoogan oo kala kulmay shacabka waddankiisa dowladdu waxay la leecaysaa qiimaha sarifka lacagta oo ay aad u xakameyn weyday iyadoo dhaqaale xumo baahsan masar ay soo wajahday waxaana la doonayaa ama shacabka dalkaasi ay daneynayaan isbeddel weyn oo ku yimaada hoggaanka ugu sarreeya ee dalkaasi masar wasiirka dalxiiska yahuuda ama israa'iil ninka lagu magacaabo hamimi kadis ayaa booqday gudaha dalka sacuudi carabiya wasiirka dalxiiska ee israel ayaa noqonaya wasiirkii ugu horreeyey oo socod ku taga ama booqasho rasmi ah oo heer sare ah ku taga dalka sacuudi carabiya xilli la hadalhayo in xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah ay leeyihiin dowladda sacuudi carabiya iyo sidoo kale maamulka yuhuudda hadal qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda dalxiiska ee israel ayaa lagu sheegay in wasiir katas uu qeyb uu ka qeybgeli doono shirka ururka qaramada midoobay ee dalxiiska caalamka oo lagu qaban doono magaalada caasimada u ah boqortooyada sacuudi carabiya ee rayaad laba maalmood ayuu joogi doonaa boqortooyada sacuudi carabiya isagoo la kulmi doono ama kulan yeelan doono dhigiisa dalalka ka qeybgalaya shirkaas dowladda mareykanka ayaa ku cadaadinaysa sacuudiga in israel xiriir ay la yeelato laakiin sacuudigu si rasmi ah uma carabaabin ama ma qeexin xiriirka yuhuudda ay la leeyihiin wadamada carabta qaarkood oo ay jordan kamid tahay ayaa caadiyeeyey xiriirka yuhuudda ay la leeyihiin sanadadii lasoo dhaafay waxayna u muuqataa in israa'iil ay u aqoonsan doonaan waddan madax bannaan ugu dambeyntiina sirdoonka yahuuda ayaa duqeymo eh, la beegsaday iyo gantaalo saldhig ku yaala gudaha dalka iiraan oo ay ciidamada iiraaniyiintu ay ku sugan yihiin howlgalka ayaa sirdoonka israa'iil ee eh, mosaad waxa ay sheegeen inay ka geysteen gudaha dalka iiraan iyagoo ku guuleystay weerar ay ku qaadeen kaydka shidaalka ee saldhigga imaam cali ee gantaalada lagu garaacay weerarkaas ayaa loo adeegsaday diyaaradaha nooca daroniska ee aan duuliyaha lahayn waxaana howlgalkaasi laga fuliyey ama fuliyey kooxda hageysa daroniska iyadoo khasaare xoogle uu geystay dowladda iiraan weli wax rasmi ah oo ah kama aysan soo saarin khasaaraha ka dhashay weerarka gantaalada ah ee yuhuuddu la beegsatay xero military oo iiraan ay ku leedahay gudaha dalkeeda weli saaxiib yaal ogaal ayaad garaagulihii hoggaalayd maqlisan markana kuuriyada waqooyi waxay ka digtay dagaal nukliyar ah oo ay sheegtay inuu ka qarxi karo aasiya mareykankuna uu mas-uuliyaddiisa u qadan doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu qaramada midoobey iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa uu kaga digay in gacanka labada kuuriyo ay wajahayaan khatar dhanka qaraxyada dagaalka nukliyarka oo ka qarxi karo aagaasi waxa uu sheegay in maraykanku uu ku cadaadinayo ee koorida koonfureed in ay hubkooda ay carbiyaan ama ay tijaabiyaan oo ay ciidamadoodana ay tababar dheeraada ay siiyaan koorida waqooyi waxay daleecayn ay dusha uga tuurtay dowladda maraykanka oo ay sheegtay in ay dowladda kooriyada waqooyi ay la barbar taagan tahay awood kasta oo ah in la hormariyo hubka dunidu aysan ogoleyn ee nukliyeerka labada kooriyo ayaa laba siyaasad oo kala duwan ah waxayna la kala safan yihiin shiinaha iyo maraykanka iyo sidoo kale ruushka oo laba xulafo isdiidan ah kooriyada waqooyi ayaa la safan shiinaha iyo raashka halka kooriyada koonfureedna ay la safan tahay dowladda mareykanka wakiilka kooriyada waqooyi ee qaramada midoobay kim zang ayaa waxa uu sheegay ogolaha loo dhan yahay ee mareykanka inuu horsidi karo gacanka hadal ama dagaal nukliyeerka ah haddii sidaasi ay dhacdo oo ay kooriyadu gubato waxaa mas-uul ah ayuu yiri mareykanka waxaana loo baahan yahay in ififaalaha socdo la dhex qabta ayuu yiri oo dowladda mareykanku mas-uuliyadda ay qaadato kooriyada waqooyi waa kooriyada koonfureed maalintii shalay waxa soo bandhigtay kumanaan ciidamo ah iyo qalab dheeraad ah oo ay sheegtay in ay yihiin bandhig ay ugu talagashay inay dhoolatus ugu tusto ciidamada kooriyada waqooyi ama ay ugu jawaabayso dowladda kooriyada waqooyi hubka lasoo bandhigay waxaa kamid ah madaaficda iskeed isku rida qoryaha darandooriga u dhaca diyaaradaha nooca droniska ee aan duuliyaha lahayn iyo ciidamo tababar dheeraada qaba kuwaas oo lasoo bandhigay waana markii u horeysay muddo toban sano ah kadib ah ay dowladda kuuriyada koonfureed ay soo bandhigayso hub intaasi la eg oo ay ku sheegtay in markaa eh, ay tahay inay horumarinayso hubkeeda si kastaba kuuriyada koonfureed waxaa loo arkaa sidoo kale inay hormarinayso hubka nuclearka waxaana la aaminsan yahay in dowladda mareykanku ay dadaal dheeraada ku bixinayso sidii dowladda mareykanku ay ugu caawin lahayd sidii ay u horumarin lahayd markaa ee eh, hubka ay siinayso ama dadaalka ay la barbartaagan tahay kuuriyada koonfureed suudaan haddaan aadnana wararka laga helayo dalka suudaan waxa ay sheegayaan in xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay gudaha magaalada khartuum ee dalkaasi suudaan khartuum waxay wajahaysay xaalad colaadeed oo ka taagan gudaha dalkaasi iyadoo dhinacyada ama garabyada ciidamada iska soo horjeeda ay sabab u noqotay inay qaxaan kumanaan qof oo reer suudaan ah waxaana xiisadu mar kale ay sii laba kaclaysay kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay hogaamiyaha milatariga dalkaasi ee suudaan uu ka qeyb galay iyadoo dhinaca kale ama garabka kale ee kasoo horjeedo dariirta ama dagaalku kala dhexeeyo arrintan ay ku cambaarayeen golaha loo dhan yahay ee ammaanka ee qaramada midoobay waxayna sheegeen in taasi ay wiiqayso in loo baahan yahay in ammaan lagu soo dabaalo gudaha dalka suudaan oo ay qaramada midoobay keliya ay taageersan tahay milatariga loona baahan yahay in wadahadal la geliyo labada dhinac waxa ay ku andacoodeen ah, dhinacyada ama garabka hubeysan ee r s fta in milatariga iyo iyagu ay wada hadlaan qaramada midoobeyna garwadeen ay ka noqoto horaantii dowladda mareykanka ayaa war ay soo saartay toddobaadyadii lasoo dhaafay iyo beesha caalamku waxay ugu baaqeen in loo baahan yahay in xal rasmi ah oo waara laga gaaro eh, xaaladda qasan ee eh, suudaan weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan ogaal Ah, hagaag dhegeystayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane gafuur duubataa iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy godkaadii rag baa kuugu soo galaye in shabaabku hoog iyo yihiin duul naxli u heegan horor iyo inay yihiin dugaag aan waxba hambaynin hooyadiis ninkii soo dilay hanad ku sheegaane shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka sheekabaraleeye dufku baxa shabaabkii in badan daaya laga waayay ee nabadda diidee haddana dhiigga daadshay daayeerka hilibkooda cunay waa ku diirsadaye qawaarijtii baar firatay ay baga makuulaynay baddii aad ku noolaa jirtiyo biilkii ma istaagay dhaaxaad isbuubuunisee ba'ay makaa yeedhay haddii anjidiyo loo bannayn jaha kala u quuto jambiyada haddii laga mareen janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiriye dadweynuhu khawaariijta nacadiiday nabadiiye sida loo nuxuusiyi lahay heegan loo noqoye bal ninkii la noolaa karaa haysa si nabae ayaa ma ahaan ma aragteen amiir shabaabo horda intaas aan ku soo koobaya ayaana sii badine warbow kalamaanay war ma haysaaniine dagaalkii khawaariijta lagula jiray weli buuqii lagu joojinahayaa socda sawti hadda la irbal ninkii la noolaa karaa haysa sii nabo ma wadda qadaray kala joogaanine warka iga suge eh. xertii nabadii nolola dhihi jiray eh. wax kastoo dhacma amaahda ka dambeeyay leeyihiin lacag badanna way ku bixiyeen baa layidhi sanadkan hadba idinkoon isdaalin waxaa xaqiiqa aho la ogaaday hogaamiyihii wignara diyaaraddu la soo dhacday mahad baa ka dambeeya arya bashiiroo mawaadan maqalmugin lalahay arrimuhu ahya maahan ayaxtaag eelna areeb aha arrimuhu ahya maahan eelna areeb aha war kalamaanay warmayaysiine ma hadday agtiisa ciidciidka nimankii weli waa ku jiraan ciidamada ku wareegsan waxaa u tegey tegey madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyri marka waa la yaabanaya nimankaa muddada bisha kudhow meesha ku go'doonsan mamaa salaadaha ku quudiyaa la leeyahay war warbixintaas fahad miyaa watisaab ku soo diray warnamanta turkiguraana leey maylahaa lamba geeda hoosisa guhaad shayka weere godoob shayka duubanya gowdhoo gooyo fade geedlabnama goha galnyaa maaglinka noogay walaagi geemeelilikuhamiin ah gaballanka toose warmadayow intaan garanayo way dhaaftee waxaa la yidhi maskaxda eedadaan ogahay waxa maamula dad kale aryadhaha abwaanguura taas wuxuu ka yidhi nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoogima nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoogima warkhiyaaray adinkoon waxba ku daalin horaha waxaa loo yidhi humaanta qabyaalaadiyoon intii xinku hawlaanayd xasarad kicintaanaa jeclayd nacayb xasaniyo xamsiyo xanuun mahad baa ku dhacay waarwallaweyney xasan xundubey soo wasiirkii amniga qaranka kii ahaa maaha caliyarana soo kii gudoomiyaha amniga gobolka idiin ahaa maaha waar horta markii horeyaa nii magacaabay warado cabdulla mar hore ka hadle wuxuu yidhi difaacihii la daljirko la durjiyay ka dood qabaan warnamiyow inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meel balada la laayay miyay ka bukaan cadowga la buubshay miyay ka bukaan bulshada israacday miyay ka bukaan wardalaba waa bugtadaad sheegtay abwaanguurana wuxuu yidhi dagaalkaan xorayntaee loo wada dareeree ciidankiyo dadweynuhu darandoorinaayaan ninka uu damqinayee lagu dilay raggiisii takanada ma moogee inuu furo dacaayado dibnahana ku aarsado doqontana adeegsado daruufaa badaysee maxaa loogu diimaa waar wallaweynay dadka laga dhexadlaya weydeen uwegla tumatayaa ka wantodayaa ka warkeentayaa waa yeelkadiinni war kalemaanay war ma haysiine maanta doolo gobolka gada dagaal ka dhacaa la yidhi laasxamad xagga ka xigsa war dalkii wareer buu hadeer waaqla leeyahay war dagaalkii wuu soconayaabuu waaqla leeyahay wa waree ka kacabuu hadeer waaqla leeyahay war ulaha gurtu hadeer waaqla leeyahay war waaqlow anaa kula socdo waynu aragnaa inta kalena waynala ogeyn waa isnabayaan gala dagaalka aryaa waaqlow war ma haysida beriga jenaraal xijaar oo tuutihii ciidankii haramcad wata allaascaanoo tegay meeshaan doorasho kama dhici karta miyuu yidhi aryaa warkaan hayga dhex gelin jenaraal xijaar dagaalkii waaba dhammaadee beriga waxuu tuutaha u gashadaan la yaabanahay ubow cabdimadooba tuutaha dalabataa waa kasi horeeyma bela ku jidha war waxba laydiinima sheegi karo waad la waalatiine doolow dagaalka ka dhacay aan idiin sheegay dhegaysta war shabaabkii eber lagama dhigay war farhaanow dadkamadii hadalaayaan ma aamusto nebi allow nimbeafkii kuga ammaan baa la yidhi arwaaqlow masaasaad mawlidka uga qaybgeli rabtaa war waalli waa dhaafteen waana falan tihiine aryaa dalabow adiga naftirkaaga falanoo waa tii la yidhi falfal abkay falan fadha facaynaafoodu xirima aryaa tanoo kalaa arkay war waxa doolow ku dagaalamay waa ciidan itoobiyaan iyo ciidan barahiiraa la ilaalinayay waan walla weynamesamesaban baa ku noqon rabtaan urbow barahiiraale korleyn militariga weeye oo geesiyaashihii horuu ka mid yahay allah u naxariistay cabdulaahi yuusufna korleyn militariga oo geesiyu ahaa markaa midkoodna etoobiya lama dagaalami kardho war bashiir dheerow soomaalido midaysan sano xoog la hadoogeede hadda markiina la kala qoqobayee itoobiya noo hawootee barrahi ilaalo idaacadaha waraysi siiyey wuxuu yidhi ciidan itoobiyaan waxay dhaheen waa inaad ka guurtaa doolow sababtoo ah amnigaada ma dabaanad qaadi karno anna waxaan idhi uu yidhi ammaan isiiya amni idinkama rabo dhulkaygana inkaga tegi maaye afar iyo labaatan saacayna ii qabteenuu yidhi hadda mar kaley ku soo laabteenoo halkay ka hoogtay waa halkaas warooday abdile mayba ka dheegi jiray iibaney baney mahaaye ka bilaabata balaayo maalmaday anigu warkaa kuumana sheegin ascanood haddaad tegaysidna kaama hor joogo war kalmaanay war mahaysina dagaalkii shabaab lagu qaaday mudug ka socday godadkii ay galeen ma laga saaray war bulalle kuwa mootooyin watoo miinooyin dhulka gelinayay ayaa lagu qaqabta qaarna la laayay waryaa dalabow dagaalka shabaab waa danguude dhibindaabiyada dulmigoodii baa la dabar jari ka dumaayi iyo ninkii diidayna dadku kala baray bashiirow samigay cabdulana shabaab wuxuu ku yidhi ow gafkiya ay gaaleen godki luugu qarshaa guuba gafkiyo eeddii ay gaaleen godkii laagu qaarshaa guuba war marka nimanka godadka lagu gubayo ma masba warwaaqlow ciidankaana gafka uma dulqaatan gardarada ma yeelaan geerida ma diidaan warkarmaanay war mahaysan in ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed war ma ma ka soo degey ma turkigu farmaajo kula kulmay war warka waa dhexaradhanin sidaa waalantihiine war mar kale soomaali ku hadlay baraadarayaal jeefariin qoraal watsapkaanka diray war biyo xidheenkii webiga niil ee eh. eh, masar isku haysaan eh. miyuu yidhi mar kalaan buuxinaya warbawatiin waa la casway dhaaftay abiy wuxuu yidhi maalinta mawlida nebiga sagaal gantaalaan ridahaynaa war sidii ashaabulfiilkii xaramkale ama ka gamay waa nabi axmed maxaaradii baa ku kacdo haddana uula diriraya uboo tigreegi xaggee aadeen war kalemaanay war ma haysiinin mucaaradkii madaxweyne lafta gareen doorashadii aan ka tanaasulnamay dhaheen muddo kororsi ma fadaana miyay dhaheen waar xilligan shabaab lagala dagaalami karo amay yidhaahdeen warba u bag iyo soo bad ma leh warwarka iga dhexgelinaya musharaxiinta koonfur galbeed eh. gudoomiyaha golaha shacabka ayla kulmeen waar saleebaan uur waa golaha guursiga somalilan war adiina i dhimad ilaahan isku boorto eh. warwarka iga dhexgelinaya waa falantihiine eh. shanta bisha baydhibaan tegayna ay dheheen doorashadii qabqabadeeda galayna ayay dheheen laakiin madaxweyne lafta gaareen axmed madow iska barajeynayo diyaaradda uusan ogoleen baydhabo kama degayso qof uusan rabana ma geyin karto dhulka u xiran warmaday mursal gudoomiye hore golaha shacabka baydhabo lugaan ku tegaynaa haddaan rabno u yiri ubow shabaabka xagee ka marhayaa war darwalkiisa hadda ka hor shabaab uu fakaday waa yahay ma ka difaacaya bal ninkii la noolaa karaahaysiisiinabo warwar mahaytaan madawiin hasan sheeg oo dhuus mareed reedhanka nagdi safiiro aalami ah ogaabileewaleeri war ma somalilan buu booqanaya warwaaqlow wax la waayey war wax ninka daala ninbaa u diimoonaa maqli jira war doorashada jubbaland goormay dhacaysaa war axmed madoobe hadda wasiirra isku shaandhaynaya waar walla weynay caqliga dadkaa ku ciyaarinana war barre iraan afaratan sacba loo qabtaa lagu yidhi war horta dani ma lehel waa la weysnaayaa la yidhi war shaqaalaha mashaarlaanta ka cabanaya miyaad ka mid tahay dirham buu soo sidaa dirham warba waddan iyo buntland war kama haysaanine kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir dheegow un adama kiidaydaano dalku ii dadjey diinteen furqaan iyo duunyada nool dowliyin baahanaaye waldaneeyow dowliyin baahanaaye waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo soo galay si oli galabniga adan kaga soo go'ay sidaadii gashaan weli oron urka ku haysidaadii gashaan weli oron urka ku hayaye afar goysma waxaa iiga daran abigii dhahaye afar goysma waxaa iiga daran abigii dhahaye